شمائل الرسول رسول رسول شمائل الرسول ذي الخلق النبيل جاءت بوصف الصحب على لسان الحب على لسان الحب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم caawa oo taariikhdu ay tahay sideeddii bishii koob iyo tobnaad mise waa sagaalkii wey sagaalkii bishii koob iyo tobnaad labada kun iyo afar iyo labaatanka insha allah ilaah idankii waxaynu bilaabaynaa kitaabkii saddexaad ee silsiladii xadiidka kitaabkan magaciisa waxaa la yidhaahdaa alshamaa'il almuxamadiya waa shamaaishii nabiga calayhi salaatu wasalaam quruxdii iyo qaabdhismeedkii nabiga ilaahay u abuuray buu wax badan ka tilmaamaya risaaladii iyo diintii nabiga lala soo diray calayhi salaatu wasalaamna wax badan buu ka tilmaamayaa kitaabku waxaa jirta nabiga calayhi salaatu wasalaam intii rumaysay ee muslimiinta ahayd hadday ammaanaan oo nabiga ka sheekeeyaan quruxdiisa iyo qaayihiisa iyo qiimihiisa waxaa la moodi inay yihiin dad nabiga uu rumeeyey calayhi salaatu wasalaam oo ku talax tegaya ammaantiisoo jacayl iyo nebigu u yahay darteed u ammaanaya laakiin dadkii gaaladaba ahaa ee adduunka soo maray ee wax ka qoray nabiga iyo taariikhdiisa calayhi salaatu wasalaam waxay ka makhraati kaceen oo ay sheegeen nabiga siduu ahaa calayhi asalaatu wassalaam acdamu almakhluuqaat min xaysu alqiyaada inuu ahaa bay ka mara kaceen makhluuqaadka midka ugu awoodda badnaa ee ugu wanaagsanaa caalamkan inta soo martay xagga qiyaadada hogaaminta iyo gudashada waajibaadkii la saaray nabiga calayhi salaatu wasalaam diinteenna islaamkuna nabiga waxay ka sheekaysay wax walba oo nabiga noloshiisii ah siduu wuxuu cuni jiray siduu u socon jiray waxyaaluhu jeclaa cuntada siduu u seexan jiray siduu u xaaja gudan jiray siduu u duuli jiray siduu u jihaadi jiray siduu u dagaalami jiray siduu u hadli jiray siduu yacnii maxaan ku dhahay isheeg dadka wuxu siin jiriya deeqda geesinimadiisa caqligiisa kartidiisa dulqaadkiisa dad iskuwadkiisa wax walba oo nabiga calayhi salaatu wasalaam ku saabsan ayay diinteennu ka sheekaysa innagana wuuna baray laqad callamakum nabiyukum xata alkhalaa ninkii yahuudka wuxuu ku yidhi cabdullahi bni salaam war nebigiinnu ma idan baray wax walba xitaa suuliga sida loo galo markaasuu uhi nacam waana baray nabiga anagu calayhi salaatu wasalaam nabiga marka wuxuu ahaa shakhsi ilaahay dhammaystiray dhinac walba ka dhammaystiray buu ahaa wax la mid ahaana ilaahay subxaana wa tacaalaa waxyaalaha ugu weyn ee nabiga uu ku galladaystay ee wax la mida uusan jirinba ee marka yacnii xagga sinaanshaha laga hadlayo wax lala simaba uusan jirin waa maxay waa risaalada ilaahay uu ku soo dejiyey nabiga calayhi isalaatu wasalaam allaahu yaclamu xaytu yajcalu risaalatah ilaahay baa yaqaana risaaladiisa meeshuu geynayo marka risaalada nabiga caleyhi salaatu wasalaam lala soo diray baa wax walbo ikmaala nabiga u dhammaystiraysa caleyhi salaatu wasalaam waxaa kaloo uu kitaabku aad iyo aad shamaa'il markii la yidhaahdo yacnihii waa habsamida iyo qaabdhismeedka iyo shamaaisha iyo quruxda wey ashimaal markii la yidhahdana de waaba waa iyadu macno kaleba markaa ayay yeelataa marka alshamaa'il almuxamadiya nebi moxamed shamaaishiisii iyo qaabdhismeedkiisii qurxisi wey nabiga waxuu tilmaami doonaa dheerarkiisii iyo caddaantiisii iyo indhihiisu qaabka u samaysnaayeen xuduntimeedkiisu qaabka u samaysnaayeen tunkiisa iyo kadidkiisa iyo say u samaysnaayeen qadamaynkiisa lugaha reesmagaadhada lugta dhulka la dhigo iyo canihii siijeedka soojeedka socodka qaabhadalka daymoodka la kalaamka waxaasoo dhan baa kitaabka lagu sheegi doonaa xitaa iska daaya nabiga sanqaroorkiisa nabiga madaxiisa calayhi salaatu wasalaam kalalkiisu intay la ekaayeen kala goosgoosyada nabiga calayhi salaatu wasalaam badaahada iyo fiirahoraadka nabiga markuu saa kuu soo fiiriyo qaababka u samaysnaayoo dhan baa lagu sharxi doonaa kitaabkan kitaabkan marka kitaabta kale wuxuu kaga duwan yahay saddex shay dhinac waa ka siiro oo waa siiradii nabiga iyo dhaqankiisii dhinacna waa ka shamaa'ilo waa nabiga qaabdhismeedkiisiiyo habsamadiisii dhinacna waa xadiidkii nabigaoo dhaqankiisii iyo risaaladiisii iyo khaatamul ambiyaa inuu ahaa iyo khaatamka nabiga garabka kaga dheganaa siduu u ekaayo waxaasoo dhan baa lagu sharxayaa waxaad mooddaa marka nabiga calayhi salaatu wasalaam markaad kitaabkan akhrisatid kaannamaa nabiga inaad indhaha saartay oo kaleeto lagaaga sheekayn maayo marka waa waxyaala noocaasoo kaleeto aad u badan oo hadda aynaan soo koobi karin ayuu ku sheegi doonaa gudihiisa kitaabkan waxaa alifay alimaamu tirmidi raximah allahu tacaala oo iskale saaxibu tirmidi kitaabkan weyne aan waagi dhaweyta akhrinay ee sunanu tirmidiga ah sheekha iskaleh ayaa leh ilaahay idankii maadaamuu sheekhu kitaabkan iyo kitaabkaas mutadaawil ah iyo kitaabo kaloo fara badan isla leeyahay tarjamadiisa horay baynu u tarjamaynay labada kitaabna waynu soo akhrinay oo shamaa'ilku markii koowaad maa hadda waynu duubaynaa oo maqal iyo muuqaal baan u duubaynaaye oo waxaan rabnaa intayn inagu ka faa'iidnay mooyeene inaha kale inay xeraha dib ka iman doona iyo kuwa kale aan meesha inagula noolayn ay ka faa'iidaane laakiin ujeedku waa maxay muhiimaddu waa in waxa macluumaadka ay labada kitaab xambaarsan yihiin la fahmo oo ah xadiidka nabiga caleyhi salaatu wasalaam haaniyan waxaan ilaahay idankii insha allah mar tarjamo dheer oo laga yaaba inay laba saacateyn aw alaata saacaad qaadato baynu ka bixin doonaa labada kitaab iyo sheekha alifay insha allah iyo ciddii sharaxday kitaabta ay u adeegtay iyo faa'iidooyinka ku jiriya madaakhishooda insha allah ilaahay idankii laanna fannigan xadiidka waa funuunta aynu cinaayada siino waana aslaynka tafsiirka iyo culuumul qur'aan iyo culuumul xadiid waa waxyaalaha aan rabno in si fiican loo tarkiisiyo loo fahmo raabican aalaadka aynu akhrisanayno ujeedkan kaleenahay leenahay almaqaasid laha yani maaragtay alwasaa'il laha xukmu almaqaasid walhadaf likay nafham alkitaab wasunna oo nabigu calayhi salaatu wasalaam uu lahaa taraktum fiikum khislatayn ama shayayn nabigu eh, eh, aw kamaa qaal yacnihii laba shay baan idinka tegi nabigu calayhi salaatu wasalaam labadaa shay haddaad qabsataan buuri lan tadiluu bacdii ma aniga gadaashay ma dhumaysaan markaasuu nabigu inoo sheegay oo yidhi kitaabullaahi wa sunnatii waa sunnadii nabiga iyo xadiidka iyo xikmada huwa aladii anzala calayka alkitaaba minhu aayaatun muxkamaatun huna umulkitaab wa ukharu mutashaabihaat yacni maaragtay iyo eh, yacni maaragtay xikmada oo xadiidka ah labadaa wey marka nabigeena calayhi salaatu wasalaam eh, dheefta u weyn ee ilaahay subxaanahu wa tacaala innaga uu maaragtay inoo soo dhex mariyey waa inuu inoo sharxay oo ina fahamsiiyey kitaabkii iyo sunnadii nabiga caleyhi salaatu wasalaam uu inoo jideeyey ina anzalnaa ilayka alkitaaba litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim wey ilaahay baa faseex ka dhigay kabacdina qur-aanka ku soo dejiyey jibriil olog ooga dhigay laa tuxarik bihi lisaanaka litacjala bih ina calaynaa jamcahu wa qur'aanah tafsiirka iyo tafsiilkana ilaahay baa u fududeeyey luuqadii nabigu ku dhashayna dee qur-aanku kusoo degiye sunnadu imaamu tirmidi marka raximah llahu tacaala kitaabkan wuxuu ka mid yahay kitaabtiisa nacfiga leh kitaabkiisa weynee sunanu tirmidi ama jaamicu tirmidi yuusan gaadhin laakiin wuxuu la mid yahay kitaabkani ama ka mid yahay kitaabta masaaniidda ahee wax badan ummadda faa'iidada ugu fadhiya kitaabkan markii koobaad ma aha markii labaadna maaha markii saddexaadna maaha akhriskiisu laakiin hadda ujeedku akhriskeenii horeynu akhrin jirnay unbuu qayb ka yahay oo dee nolosheenna dhanbaaba saa ku beesgaraysanoo mar walba waynu arin intaan nool lahay waanu akhrin doonaa marna ka cajis mayno leanna wax kaloon haynaay maba jiraba intay dad xoole iyo dunyo tabcayaan dadna ay waxaweye meel kale u gulfinaya u ordayaan inaguna waxa weeye diinta nashrinteeda iyo faa'iidaynteeda iyo siinteeda unbaynu u ordaynaa marka iyada marka eh, wuxuu ihi sheekhu raximah allahu tacaala akhbarana shaykhu alimaam alxaafid aldaabit alzaahid alwaracu ama alwaricu cizudiin abu muxamed cabdilmu'min ibni cabdaraxmaan ibni muxamed ibni cumara ibnu lcajamiy qiraa'atan calayhi wanaxnu nasmacu minhu bixalaba xarasaha allaahu fi taani cashara shahri rabiici alaakhari min sanati alaain wa cishriina wa sabcimiatin qaala wuxuu idhi marka akhbarana ashaykhu alcaalimu kamaaluddiin abulcabaas axmed ibni muxamed ibni cabdilqaadir ibni nasiibiy cabdilmu'min ibni cabdiraxmaan ibni moxamed ibni cumar ibni cabdiraxiim ibni cabdiraxmaan ibni xasan ibni alcajamiyi cizudiin alkaatib saaxibu khati lmansuub wulida fii rajab sanata bixalab waxaa ka sii qaatay sheekhan kale asaga ku xiga hadda ayaa shamaa'ilka ka qaatay oo magaciisa uu yahay axmed ibni moxamed ibni cabdilqaadir ibni hibatullaahi ibni cabdilqaadir ibni cabdilwaaxid annasiibi kamaaluddiin wulida sana qaala wuxuu idhi sheekhu qiraa'atan calayhi fii sanati amaanin waamaaniina wa sitmi'atin qaala akhbarana shaykhu alimaam alcaalim alxaafid azaahid alwaricu alshariif iftikhaaru ddiin abu haashim cabdilmualib ibn lfadl ibn cabdilmualib alhaashimiy alimaam alcallaama iftikhaaru ddiin abu haashim cabdilmualib ibn lfadl ibn cabdilmualib alqurashiy alhaashimi kaana shariifan siriyan waracan waquuran qiraa'atan calayhi bixalaba fii cishriina shahri rajab min sanati alaaa ثلاث عشر عشرة وستمائة قال أخبرنا الأديب أبو حفص عمر بن علي بن أبي الحسين الكرابيسي يعرف بشيخ الضائن وأبو علي الحسين الصائن عفوا الصائن بالصاد لأخريه kada fi lasli bisaad in la akhriya assaa in la yidhaahdo haadaa inamaa huwa alxasan ibnu bashiir ibni cabdillaahi annaqaash wa abu caliy alxasan ibni bashiir ibni cabdillaahi annaqaash qiraa'atan calayhimaa fii yowmi athulathaa'i saadisa jumaada aluulaa sanata sittin wa arbaciin wa khamsumi'atin bimadiinati balkh wshaykhu limaam abu shujaac cumar ibn muxamed ibn cabdillaahi albisaamiyu qiraa'atan calayhi bibalkha aydan washaykhu zaahidu abulfutuux cabdurashiid ibn nucmaan ibn cabdirazaaq alwalwaalijiyu alwalwaaliji abulfatuux cabdirashiid ibn abi xanafiyata nucmaan ibn cabdirazaaq ibn cabdilaahi alwalwaalijiy wulida fi jamaad luula linay casharata leylatan khalat min dilqacdati sanata kamsin wa kamsiina wa kamsimiatin bisamarqanda qaaluu waxay dhaheen jamaacada faraha badanee lasoo sheegay ana dihqaanu abulqaasim axmed ibn muxamed ibn muxamed albalkhiyu qiraa'atan calayhi akhbaranaa wey meeshaa iska jir meesha ana uu ku leeyahay bimacnaa amba'anaa akhbaranaa unbay la macno tahay waa uun amba'anaa oo kalow waataan weligaynba mari jirnay soo maahan abulqaasim axmed ibn muxamed ibn muxamed albalkhiyu qira'atan calayh qaala akhbarana shaykhu shariif abulqaasim cali ibnu axmed alkhusaaciyu qaala anba'ana aladiibu abu sacdin alhaytamu ibnu kulayb ibnu surayj ibnu macqalin ashaashiyu qaala anba'ana abu ciisa muxamed ibnu sawaarata alxaafid atirmidi qaal smaarta meeshuu ku andarooriyey meeshan markaa uu hadda noo sharxayo iyo rijaashan hadda aan akhrinayna een hebel hebel hebel hebel hebel hebel aan leenahay micnaheeda waxa weeye waa raggii shamaa'ilka ka qaatay sheekha shamaa'ilka iska leh ee abu ciisa attirmidiyi mhm wuxuu yidhi marka qaala wuxuu yidhi ashaashi ibnu micqal ashaashi wuxuu yidhi alhaytam ibnu kulayb ibnu surayj ibnu micqal ashaashi abu saciid alxaafid almuxadit hiqa saaxibu almusnad alkabiir xadata can cabbaas ibni muxamed adduuri wa abi ciisa tirmidi tuwafiya sanata aamia hamsa waalaaiin kulligood waxay dhaheen marka qaala waxay dhaheen marka akhbaranaa ama anba'anaa ama xadaanaa abu ciisa muxamed ibnu sawrata alxaafid atirmidiyu qaal waxaa noo warramay bay dhaheen abuu ciisa muxamed ibnu sawrata alxaafid atirmidi qaala wuxuu yidhi intaa marka maxaa ka go'an halkaa waxaad intaa raggaas aan soo marnoo dhan waa ardaydii abuu ciisa tirmidi sheekha kitaabka iska leh hadda waxaan gelaynaa oo xadiidka koobaad a ah, baabu sifati nebi sal ly slam aan ka gelaynaa oo xadiidka koobaade eh. <clears throat> culimmadii tirmidi marka sanad baa la yidhaahdaa ha la yaabin marka haddama inaa ugu talagena aad u faahfaahinno laakiin insha allah waa iska faahfaahsan yahayba intaas waa ardaydiisii innagu kuwaasaan kasii hooseynaanu arday u siinahay nahay oon kitaabka ka sii qaadanaynaa iyo weliba kuwo kaloo inoo dhexeeya inta waa maxay asna culimadiisu waa degelaya qaala wuxuu ihi tirmidi xadaanaa abu rajaain qutaybata ibnu saciid abu rajaa qutaybata ibnu saciid ibnu jabiil ibnu ariif athaqafi abu raja albaqlaani athaqafi hiqatun thabt eh, shaykhu sita ilaa ana bna maaja yarwi lahu biwaasita ninkaan dhihi jirna wey qaala wuxuu yidhi marka can maalik ibni anas imaamu daaru lhijra malik ibn anas ibn malik ibn abi caamir ibn camr alasbuxi abu cabdillaahi almadani alfaqiih imaamu daaru lhijra ra'iisu lmuttaqiin baa la yidhaahdaa wa kabiiru lmuhbitiin buu caan ku yahay annahu isagu samicahu yaquulu cafwan waxaan ka boday can rabiicata ibn abi cabdiraxmaan alra'yi sheikhu maalik wey rabiicata ibn cabdiraxmaan alra'yi waa sheekhuma rabiicata ibn abi cabdiraxmaan ibnu faruuq attaymi abu cuhmaan almacruuf birabiicati ara'yi hiqatun faqiihun mashhuur can anas ibni maalikin radia allaahu tacaala canhu wa ardaah fiiraada abu ciisa tirmidi baa wuxuu xadiidka ka qaadanayaa qutaybata ibnu saciid abu raja albaqlani athaqafi sidoo kale maalik ibnu anas imaamu daaru lhijra can rabiicata ibn abi cabdiraxmaan alra'yi haddana can anas ibni maalikin oo saxaabi ahaa can inabiyi sal ly slam xadiidka marka sanadkaasaa lagu ilaaliyaa sidiisaba annahu isagu samicahu wuxuu maqlay anas waxaa maqlaya abi cabdiraxmaan alra'yi ayaa wuxuu maqlayaa can anas ibnu maalikin annahu cabdiraxmaan annahu cabdiraxmaan samica waa maqlay hu anas ayuu maqlay anas ibnu maalik ayuu maqlay oo saxaabi ah yaquulu asagoo dhahaya kaana wuxuu ahaa rasuula sal slam intaa wey macnuhu cidda dhihi karta rasuulka ilaahi wuxuu ahaa waa khaadimkii nabigo anasa cidda maqashay ee ka warinaysana waa abi cabdiraxmaan alra'yi ardaygiisa sii xigana waa maalik ibni anas ka ku sii xigana waa qutayba abu ciisa tirmidi iyo raggii aan soo tirinayna ee ardaydii abu ciise tirmidi ahaa <clears throat> kaana wuxuu ahaa rasuululahi rasuulka ilaahi sal ly salama laysa ma ahaanin bitawiili mid dheerar dheer oo laabalowsha albaa'ini iska baxay walaa bilqasiiri mid cudhaadh oo isku jiro oo gaaban oo lowya kuuskuusanoo asaga dhanba gambadhana ma maaha nabigu calayhi salaatu wasalaam walaa bilabyadi cadrawiish cad oo sida ayrashkoo kaleetaana ma ahayn nabigu abyadkii al amhaqi ee asaga dhanba aadka u sii cad walaa bil'aadami mid yacni maxaan ku dhahaa madow xigeena oo madowna ama maariin madow xigana ama maariin dhalaal xigana nabigu ma ahayn calayhi salaatu wasalaam walaa biljacdi mid tima adagoo timihiisu ay goon yihiin jacdigii alqadadi ayaga dhanba goonka ahaaya adkaa ma aha walaa bisabti mid bisqoolley timihiisu ay bista jaynahoo kaleeta yihiinna ma ahayn nabigu calayhi salaatu wasalaam bacatahu llahu ilaahay baa soo saaray tacaalaa sarreeye oo soo diray oo nabi ka dhigoo risaalada u dhiibay calaa ra'si arbaciina sanatan afartan jir markuu nabigu u dhammaystiranto afartan sano uu dhammaystay fa aqaama bimakkata cashara siniin toban sano ayuu maka joogay saddex iyo toban sano ahaydeen wa bilmadiinatina cashara siniina toban sanona madiinuu joogay wa tawafaahu llaahu ilaahay baa oobsaday tacaalaa sarreeye calaa ra'si sittiina sanatan lixdan sano iyo weliba markuu fiiqa kala baxo nabigu dhowr sano dheeraysiistay saddex sano weeye yaziid wayanqus baa la yidhahdaa nabiga ilaahay baa oobsaday walxaal buu ilaahay oobsaday laysa uusan ahayn fii ra'si madaxiisa iyo walixyati garhkiisa cishruuna wax u dhigma labaatan oo shacratan min shacratin baydaa oo cad nabiga calayhi salaatu wasalaam sifadiisa koowaad baa lagu barayaaye nabigu ma ahayn laysa bitawiil nabigu mid iska dheeraaday oo laaba lowsha oo isaga dhanba soo gatay oo qabash qabash iskale ma ahayn nabigu caleyh isalaatu wasalaam biawiili lbaa'in waxaa la yidhahdaa waa dheerarka iska baxay iska dheeraaday ma ahayn nabigu caleyh isalaatu wasalaam walaa bilqasiiri mid aad u gaabanna ma ahayn nabigu dhexdhexaad buu ahaa kaana rabcatan waanu tegi doonaa nabigu wuxuu ahaa dhexdhexaad dhexdhexaad buu ahaa dheerarka aadka u dheerna waa foolxumo gaabniduna waa foolxumo khayralumuur awsatuhaabaa saxoo dhexdhexaadka ayaa mar walba qurux badan walaa bilabyad alahmaqina waa maxay nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa caddaan la dhansiiye guduud waan u tegi doonaa ee ma aha mid sambab ah asaga dhanba iska cad oo cadrawiisho xiisha ma ahayn sidoo kaleetana mid madow oo aadam ah oo afrikaankeenoo kaleetana ma ahayn timaha nabigu biljacdi alqadad waxaa la yidhaha timaha afrikaanka adag ayaa la yidhaahdaa ee innaga inagu yaalla timaha afar baa loo qaybiyaa goon oo jadhiidh baa la yidhahdaa af soomaaliga iyo cadaad iyo dugul iyo bis afartaasaa timaha loo qaybiya nebiga timihiisu jadhiidh ma ahayn goono adag oo sida afrikaanka ah mana ahayn nebigu timihiisu cadaad adagoo kuwaas soo raaco geedka cadaadoo kaleeta ah ama sarmaanta sida isu gashan ma ahayn dugul tima qurux badan oo malloog ah oo malmaloogma oo timaha carabta ay u badan tahay ah oo halweyn ah oo madow oo qurux badan ayuu nabigu lahaa calayhi salaatu wasalaam timaha bisqoollayda ee jaynaho kaletana ma lahayn nabigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu soo diray nabiga calayhi salaatu wasalaam afartan sana markuu gaadhay ee arsaal loo dhiibay maka saddex iyo toban sana u joogay dacwaddu sirri bay ahayd madiinu markii dambe dowladda laga dhisay toban sanuu joogay nabigu calayhi salaatu wasalaam marka waxa weye maaragtay khalaas dowladdii way kaamil noqotay nabigu saddex iyo labaatankan sanuu risaalada waday lixdan iyo saddex sana nabigu waa ku dhintay alay war kaloo meesha yaallaay maba uu jiraba wax kale aan raadinaba kaana wuxuu ahaa rasul sal slam laysa bitawiili lbaa'ini mid dheerarkiisu iska laamalowsho iska baxay oo geri ka baxa ma ahayn sida gerigoo kaleeta walaa bilqasiiri guduudanahoo kale mid gaabanna maaha inuu cudhaadha walaa bilabyad alahmaqi cadrawiish cadow sida ayrashka maya walaa bil aadami sida afrikaanka oo kaleetana ma ahayn nabigu calayhi salaatu wasalaam bayna albayaadi wasawaad baa la yidhaahdaa hiya mansilatun bayna albayaadi wasawaad waa maariinka caadiga masciideedka geelana bacad baa la yidhaahdaa geelu waa geella xiish ah iyo bacad iyo hoor guduud ah saddexdaasu geelu u badan yahay nooc madow baa jira asagana oo may madow xigeena baa jira asagana waa noocyada geelu u qaybsama wey marka nabigu afrikaanka midabkiisao kale maarinka oo dhalaal xigeenkaana ma ahayne nabigu wuxuu ahaa yacnihii xumratun ushribat bilabyad e, e, e, ama bilbayaad yacnihii caddaan iyo guduud la isdhansiiyey baa nabiga alayh salatu dhiig qurux badan buu lahaa walaa bilaadami ma ahayn walaa biljacdi ma ahayn jacdigii alqadadi asaga dhanba waxa weeye goonka ahaa ee adkaayee jiriirhka ah ee aadka u adkaa qadidka waxaa la yidhahdaa aljucuuda waxaa la yidhahdaa baa la yidhi yacni maaragtay waa timaha shadiiduljucuuda aadka u adag weeye ee ayaga dhanba goonka goonka aan kuu fasiraya goonka intaa waan sheegnaaye goonka waxaa la yidhaahdaa nabaad dhulka ka soo baxa oo markuu roobka ku dao goonka digiirankaa fadha ninka yaqaana yaqaanee wuxuu leeyahay bahal yaroo xagga dambeho badhigahoo cad buu leeyahay oo yar goon baa layidhaha maxaan sugaa iyo goonka iyo biilaha iyo dareemada iyo waxaasoo dhan dooyada iyo waa cawsaska soo baxa wey walaa bisabdi tima jilicsanna ma lahayn bacaahu llahu ilaahay baa soo saaray calaa rasi tacalaa sareeya calaa ra'si arbaciina sana fa aqaama bimakkata cashara sana maxaa loo leeyahay yani maaratay toban sano soo nabigu dacwo siriya waday ma ahayn saddex iyo toban sano yacnii saddex iyo toban sano waa yaziid waa yanqus weeye lianna alculamaaa muttafiquun calaa aqaama makata anumuud yacnii saddex iyo toban sano waa laisku waafaqsanya laakiin dhib ma waa laga saddex sano waa laga tura ama waa lagu daraa adoo lixdan jira waxasga waa lixdan iyo saddex sano jiraa lixdan iyo dhowr sano adoo lixdan iyo dhowr sano jira wax laska dhihi waa lixdan jir waa yaziid waa baa la yidhaahdaa walxaal buu nabigu dhintay calayhi salaatu wasalaam fii ra'sii madaxiisa iyo walxiyati garhkiisa cishruuna shacratan baydaa wtwafahu llahu tacaala calaa ra'si sitiina sanatan xadaanaa xumayd ibnu mascadat albasriyu xumayd ibnu ninkan la yidhaahdo xumayd ibnu mascadat albasri ee uu tirmidi waa shaykhu tirmidi weeye xumayd ibnu mascadata ibnu lmubaarak assaami abu caliy saduuq weeye waa nin saduuqa weeye albasri qaala xadaanaa cabdulwahaab athaqafi cabdulwahaab ibnu cabdilmajiid ibn salti ibn cubaydillahi ibn alxakam ibn abilcaas athaqafi abu maxamed albasri hiqatun habt tagayara qabla mowtihi biqaliil can xumayd ibn xumayd atawiil abu cubaydat albasri hiqatun mudallis can anas ibni maalik radi allahu tacala canhu qaala kaana rasul l slama kaana wuxuu ahaa rasuulullaahi rasuulka ilaahi sal ly slam rabcatan mid dhexdhexaada ah. laysa bitawiili ilbaa'in walaa bilqasiir rabcatan buu ahaa dhexdhexaad laysa ma bitawiil mid dheerarkiisu dheerar ka batay ma walaa bilqasiir mid gaaban oo cudhaadho isku jirana nabigu ma ahayn calayhi salaatu wasalaam xasan aljismi mid jidh qurux badan leh ayuu ahaa nabigu oo aad iyo aad jidhkiisu u qurux badan yahay jismiga marka laga hadlayo xagga lownka laga hadlayaa iyo nucuumada laba shay baa ku jirto <coughs> aan kuu sheegee labadaa shay waxay tahay jidh ahaanna wuu qurux badnaa nabiga caleyhi salaatu wasalaam xagga nucuumada iyo jidhka nabiga alay slam lownan wa nucuumatan waictidaalan fi tawli wallaxmi baa loo jeedaa xagga qaab ahaan iyo hilib ahaan iyo ictidaal ahaan iyo jidh ahaan iyo midab ahaanba nabigu waa qurux badna calayhi salaatu wasalaam wa kaana shacruhu timihiisuwa kaana waxaa ahaa shacruhu timihiisa laysa ma ahayn bijacdin kuwa adag wa kaana shacruhu laysa bijacdin tima adag maysan ahayn walaa sabdin tima jiricsan oo bisqoolehna maahayn tima aad u adag kaiiru ljucuuda ma ahayn tima aad u jiricsanna ma ahayn laakiin jilic xigeen bay ahaayeen asmara allawni midabkiisu wuxuu ahaa midab guduud lagu daray yacnihii caddaan buu ahaa nabigu calayhi salaatu wasalaam midabka asaga asmara lown ah carabta asal ahaan waa asmaru lown asmaru lown wey waayo faranjaha cadcad afrikaanka kalena waa madmadowya bas marka asmara lown marka la yidhaahda waa midab yacnihii maaragtay yuriidu naqiyu albayaadi alqawiy walaa yunaafi dalika mac maa taqadama min anahu kaana abyad lown fa ina asamrata markii la fiiriyo kaanat fiima yacnihii marka la fiiriyo waa midab waxa weeye maaragtay caddaan iyo guduud la isku barxay awey idaa mashaa markuu soconaya nebi maxamed yatakafa'u waa horu socotayn jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam waa horu socotayn jiray jak qaraaf nabigu ma dhihi jirin dalbana ma lahayn yatakafana waatan jagjag si siman buu nabigu u socon jiray calayhi salaatu wasalaam yatakafau marka saasaa loo jeedaa yataqallacuna waba inoo iman doontaa biidni illaahi albaari waayahay xadaanaa muxamed bnu bashaar bundaar albaqdaad alcabdiyu wadaadkan aad baynu u mari doonaa muxamed ibnu bashaar ibnu cuthmaan alcabdiyu albasri abubakar bandaar ama bundaar hiqatun thabt waa e, shaykhu ljamaaca yarwi lahu kutubu sita baaba ka warisaba qaala xadaanaa muxamed ibnu jacfar gundar saaxiibkan weeye gundar gundar baa la yidhahdo shucba hooyada wada joogan maxamed ibnu jacfar alhudali albasriy abu cabdillahi almacruuf bigundar qanjid hiqatun saxiixu lkitaab ila ana fiihi gaflah xoogaa halmaan buu iska lahaan jira lakiin nin fiicanoo ragga muxadisiinta ragga ugu xoog badan weeye qaala wuxuu yidhi marka xadaanaa shucbatu ibnu alxajaaj ibn alwardi alcataki abu bisaam ilwaasiti hiqatun xaafid mutqin kaana athuriy yaquulu huwa amiiru lmu'miniina fi alxadiid wa awalu man fatasha bilciraaq can alrijaal ninkaas ad wakaana caabidan saaxibu sunna ah, baciidun min altadliis baa la yidhaahdaa can abi isxaaq asabiiciy abu isxaaqa samici camr ibni cabdilaahi ibni cubayd alhamdaani abu isxaaqa samici hiqatun mukthir caabid ikhtalada biaakhiri cumrihi qaala wuxuu ihi samictu waxaan maqlay albaraa ibni caazimin yaquulu kaana rasul sl slama kaana wuxuu ahaa rasuulula rsulka sal slam rajilan mid dhexdhexaada ayuu ahaa ama rajilan mid tima dugul a leh ayuu ahaa rabcatan baa dhexdhexaada amaa rajilan markii la yidhaahdo rajilku waxa weeye maaragtay laba macna labadaba waxa weeye maaragtay wuu noqon karaayo laakiin waxaan maraynaa macnaha ah wa huwa aladii yacnihii shacru bayna aljucuudati waasubut yacnihii timihiisu waa timo u dhaxeeya jileeci aan tilmaanay iyo adeega aan tilmaanay waa timihii dugusha ahaa dugul macnaha qaata dugul baahan timihiisu nabiga aleyh isalaatu wasalaam marbuucan mid dhexdhexaada ah ayuu ah xagga itaalka laysa biawiili wala alqasiir baciida maa bayna almankibayni labadiisa labada garab mid u kala fog buu ahaa mid garba dhudhubanoo saa isugu jira sida anigoo kaleeto ma ahayn <laughs> yaa <laughs> ma garatay nabigu wuxuu ahaa baciidan maa bayna almankibayn labada garab mid u kala fog buu ahaa nabiga calayhi salaatu wasalaam oo muraadka loola jeedana waxaa weeye yacni annahu kaana cariid yacnihii labada garab mid aad garba waaweyn buu lahay oo kale fog markaa shaf weyn baa ka soo baxaya cadiima aljummati mid halab weyn buu nabigu ahaa halabta waa timaha weeye ilaa shaxmati udunayhi limadiisuna ama jummadiisu ama halabtiisu waxay taaban jirtay ilaa shaxmati udunayhi labada dhagood carjawdooda labada dhagood carjawdooda ayay taaban jirtay calayhi dushiisa waxaa ahaa xullatun isku joog xamraa'u oo guduudan waa isku joogga xajka la xidhismaa labada qayd oo kaleeto oo haddana gudguduudan ayaa nabiga uu qabay buuri maa ra'aytu ma arag buu leeya anas ama baraa baraa weeye shay an qad axsana minhu weligay ma arag buudhi wax kaga qurux badan nabiga calayhi salaatu wasalaam labadaa isku joog ee uu qabay weligay wax la mid ah maba arag buu leeyahay marka nabiga calayhi salaatu wasalaam labada garab hadduu u kala fogaa jummaduna waa halabtee timihiisuna ay labada dhagood carjawdooda taabanayeen isku jooggaa guduudan ee quruxda badanna markuu arkay uu qabay wuxuu leeyahay xilligaa aan arkay kaana calayhi xullatun xamraau maa ra'aytu shayan qadu axsana minhu xadaanaa maxamuud ibni khaylaan